بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وعود مؤلفك رحمه الله تعالى باب اختلاف المتبايعين labadii wax kala iibsaday iskhilaafitaankoodii ayuu baab yahay waayahay baabkan waa kii toddobaad ee waxyaabihii buyuucul acyaan ay ka hadlaysay ka mid ah hore waxaan usoo tilmaannay baycul acyaan inuu siddeed shay ka hadlayo sixo iyo fasaad jawaas iyo lusuum xukmu lmabiici qabla qabdihi wa bacdah alfaad mulaqa ah ikhtilaaf almutabaayacayn iyo mucaamalat araqiiq marka waxaa weeye lix horey aan uga soo hadalnay kana waa kii toddobaad oo ah ikhtilaaf almutabaayacayn labadii wax kala iibsatay iskhilaafitaankoodii inta badan fuqahadu markay masaa-isha ka hadlayaan abwaabta waxay kusoo gabagabayaan khilaafka baabkaas ku saabsan hadduu yahay beec hadduu yahay rahan hadduu yahay wakaalo hadduu yahay shariiko hadduu yahay ijaaro iyo wixii ah sababtoo ah bini aadamku suu heshiis u yahay ayuunbaa marka u dambayso qoortan isla geli oo ugu dambayn khilaaf maa imaan marka khilaafkaas sidii loo xallin lahaa ee loo kala maarayn lahaa labada qof ee caqdigu dhex maray ayaa markaa ay ka hadlayaan wuxuu yidhi ida itafaqaa haddii ay isku waafaqaan labadii wax kala iibsatay calaa sixati albeyci beyci asixitaankiisii uma dabeetana ikhtilafaa ay isku khilaafaan fii kayfiyatihi kayfiyadiisii qaabkii beecu u dhacay ee isu khilaafaan ka qadri amani wadalika miaal ka qadri amani lacagta tiradeedii weeye intay dhammayd awamase sifatihi amanka sifadiise awamase aljali muddadii beeca lagu muddeeyey awamase qadrihi qadarkii muddadaas qadri ajali ajalka qadarkiisi intuu dhannaa muddadu intay ahayd aw amase qadri lmabiici shaygii la iibiyey qadarkiisii intuu dhannaa walaa bayinata wlxaal laa bayinata markhaati inaysan jirin oo midna uusan markhaati wadanin taxaalafaa way labalaba dhaaranayaan fayaxlifu kullun mid walba wuxuu ku dhaaranaya calaa nafyi qowli saaxibihi saaxibkiisa qowlkiisa inuu diido wa ihbaati qowlihi qowlkiisana uu sugo waa yahay wuxuu ku yidhi labadii qof ee wax kala iibsatay baayicii iyo mushtarigii hadday isku waafaqaan beecii asixitaankiisa kadibna isku khilaafaan qaabkii beecuu u dhacay waxay noo imaan doonta markuu leeyay mualifku calaa sixati اlbeyc hadday isku khilaafaan beyca asixitaankiisa laftiisa isku khilaafaan taa dib u ka sheegi doonaa oo beycuu u asaxay iyo ma asixin isku khilaafaan laakiin tan waxay isku waafaqsan yihiin beyc inuu asaxay waxayse isku khilaafeen qaabkii beecu u dhacay tusaalayaal buu mualifku siiyey maalan waxay isku khilaafeen buu yidhi qadarkii lacagta baayici wuxuu yidhi maalan waxaan kaaga iibiyey boqol mushtarigiina wuxuu yidhi waxaad iga iibisay sagaashan haddaba qadarkii lacagta ayay isku khilaafeen mushtariguna had ya jeer wuxuu sheeganayaa lacagta yar baayicuna wuxuu sheeganayaa lacagta badan ama waxay isku khilaafeen sifatii amanka sifadiisii maalan eh, lacagtu waxay ahayd lacag sirsir ah iyo lacag aan sirsir ahayn waaya maalan saxaax iyo mukasar ama jinsigii lacagta isu khilaafay nooca lacagta waxay ahayd lacag daraahim ah oo fida ah ama lacag janaaniir ah baayicayna wuxuu hi janaaniir bay ahayd dahab kana wuxuu hi daraahim bay ahayd ama haddaan innaga waaqicena ku matalo kana wuxuu hi waxaan kaaga iibiye dollar kana wuxuu hi waxaad iga iibisay mushtarigii maalan cash ayaad iga iibisay hilin baad iga iibisay buui waaya aw اljal ama muddadii ba isku khilaafeenoo baayic wuxuu ihi wax muddo ah maynan u yeelin baycan mushtarigani wuxuu hi muddaad iga iibisay waaya aw qadrihi ama qadarkii muddadaa laisku khilaafay muddadii way isku waafaqeen inay jirto laakiin muddadaa qadarkeedii baa laisku khilaafay oo baayici maalan wuxuu leeyahay bil baan kaaga iibiyo kugu muddayey kanna wuxuu leeyahay bal ee laba bilood ayaad igu muddaysay aw qadr mabiic mabiica qadarkiisi ayaa laisku khilaafay wuxuu ahaa maalan toban kiish waxaad iga iibisay buu yidhi mushtarigii kanna wuxuu leeya maga sagaal kiish buu ahaa waxaan kala iibsanay waayahay qadarkii mabiica ayay isku khilaafeen walaa bayinata markhaatina ma jirto oo wuxuu mualifku saa u leeyahay haddii markhaati midkood uu haysto ama baa'ic ha ahaado ama mushtariga ha ahaadee kolba midka markhaatiga haysta ayaa hadalkiisa la qaadanaya oo meesha dhaari imaan mayso waaya laakiin haddaysan markhaati midna uusan haysanin ama mid kasta markhaati buu haysta oo labadii markhaati ayaa iska hor yimid waa la isla tuuray marka ayada ah taxaalafaa way labalaba dhaaranayaan way hee labalaba dhaaranayaan mid kasta laba jeer buu dhaaranayaa oo fayaxlifu mid kasta marka wuxuu ku dhaaranayaa in qowlkiisii uu sugo qowlka saaxiibkiina uu meesha ka saaro calaa nafyi qowli saaxibi ninka kale qowlkiisa inuu diido qowlkiisana uu sugo ayuu ku dhaaranaya yani waxay laba jeer u dhaaranayaan maxaa yeele mid kasta waa muddaci iyoe muddaca calayh maxaa yeele ninkan baayaca ah waxaan uu sheeganayo ee uu leeyahay maalan waxaan kaaga iibiye boqol muddaci buu ku yahay waa muddaci waxaan uu diidayay aha sagaashankana waa wax lagu sheeganayo oo muddaca calayh buu ku yahay mushtarigana waa saas oo kale asna waa muddaci muddaca calayh mid walba waa muddaci sheegta iyo lagu sheegta wey muddaci mudda caleyh marka laba jeer buu dhaaranaya mar uu jiidayo qowlka saaxiibkii uu ku dhaaranayo wallahi inaan waxa kaaga iibin iyo mar uu sugayo qowlkiisa uu leey wallahi inaan waxa kaaga iibiyo mualifkaasaa noo sheegi doona tilmaam oo marka seebuu marka laba jeer u dhaaranaya wuxuu leeyahy maala baayici wallaahi maa bictuka bitisciin sagaashan inaanan kaaga iibin baan wallaahi ah wallaahi laqad bictuka bimia boqol baan kaaga iibiyey mushtarigina wuxuu leeyahay wallaahi maa ma shtaraytu bimiatin boqol inaanu ku iibsanin baa iga wallaahi wallaahi laqad ishtaraytu bitisciin waxaa iga wallaahi inaan sagaashan ku iibsaday marka mid kasta wuxuu ku dhaaranaya nafyiga qowlka saaxiibkii uu nafyinayo qowlkiisana uu sugayo wuxuu idha itafaqaa hadday isku waafaqaan baayicii iyo mushtarigii labadii qof ee mutabaayicaynka ahaa calaa sixati lbayci beyci asixitaankiisa hadday isku waafaqaan uma dabeetana ikhtilafaa ay isku maandhaafaan oo isku khilaafaana fii kayfiyati qaabkii beycu u dhacay ka qadri amani sida lacagta qadarkeedii intay dhammayd aw sifatii ama lacagta sifadeedii aw iljri ama muddadii inay jirtay inaysan jirin aw qadrihi ama muddada qadarkeedii muddadii way isku waafaqsan yihiin laakiin qadarkeedii intay dhammayd muddadii lagu muddeeyey beyca ayay markaa isku khilaafeen aw amase qadrilmabiici wixii la iibiyey intuu dhannaa qadarkiisiiba isku khilaafeen wlxaal laa bayinata markhaatina uusan jirin taxaalafaa way labalaba dhaaranayaan fayaxlifu haddaba uu ku dhaaranaya kullun mid walba calaa nafyi qowli saaxibihi saaxiibkiisa qowlkiisa diidmadiisa ku dhaaranaya wa ihbaati qowlihi qowlkiisa sugitaankiisana wuu ku dhaaranayaa wayubda'u waxaa lagu bilaabayaa bilbaa'ici dhaartii waxaa lagu bilaabayaa bilbaa'ici iibiyihii wafii qowlin qowl kale wuxuu leeyahay laga xoog badan yahay bal ee eh, bilmushtari mushtarigii baa lagu bilaabaya iibsadihii wa fii qowlin qowl kaleoo saddexaad baa wuxuu leeyahay yatasaawayaani way siman yihiin oo markaa kala dooran midkuu ku bilaabi waqiila waxaa la yidhi qowl afraad yuqracu waa loo qori toori midkii lagu bilaabi lahaa midkee dhaarti lagu bilaabay waa baayaca lagu bilaabay mise mushtari baa lagu bilaabay afar qowl baa ku jira qowlka muctamadka waxaa weeye in baayaca lagu bilaabay iibiyihii maxaa yeelay lianna jaanibahu aqwa dhinaciisa xoog badan maxaa yeelay asagu wuxuu ku milkiyaa amankii bimujarad alcaqd caqdigu hadduu dhaco ayuu ku milkinaya lacagti bayci hadduu dhaco laakiin ninka mushtariga ah mabiici ma milkinaya ilaa gacantiisu soo galo oo guddoomo haddaba jaanibkiisa xoog badan waayahay waa sunno in markaa lagu bilaabo baayaci waajib maaha laa calaa sabiili اlwujuub inkastoo subki uu doortay in wujuuban uu yahay lakiin qowlka muctamadka waxaa wey inay nadban ay tahay in lagu bilaabo baayaci dhaarta qowl kale wuxuu le laga xoog badan yahay maya mushtarigaa lagu bilaabi maxaa yeelay wuxuu sheeganayaa baayicu lacag dheeraad ah ayuu ku sheeganaya ninkan mushtariga ah waxaana asal ah inuu dibadiisii beri ka tahay haddaba wuxuu noqonayaa muddaca calayhi buu leeyahay muddaca calayhi asagaa u dhow inuu yahay walidaalika asaga lagu bilaabayaa mushtariga qowl kale wuxuu leeyahay maya weysiman yihiin maadaama mid kasta uu yahay muddaciyo mudda caleyh markaa lama kala rajaxayo oo marka ayadaa maxaa la samayn haddaba fayatahayaru alxaakim haddaan dhahno weysiman yihiin midba midka kale kama mudno in lagu bilaabo xaakimkii garsoorihii baa dooran midku ku bilaabi lahaa hadduu doono baayaca ku bilabo haduu doono mushtariga ku bilaabo qowl kale wuxuu leeyahay maya ee yuqracu waa loo qori duuri baayaca iyo mushtariga midkii lagu bilaabi lahaa ayaa loo qorituuri midkii qorituurkiisu soo baxo ayaa markaa dhaartii bilaabaya wayubda waa lagu bilaabay bilbaayici iibiyihii wafii qowlin baa qowl kale wuxuu leeyahay bilmushtari iibsadihii baa lagu bilaabay wafii qowlin qowl kale wuxuu leeyahay tasaawayaani way siman yihiin fayatakhayaru alxaakimu garsoorihii baa haddaba kala doona midku ku bilaabi lahaa waqiila waxaa la yidhi yuqracu waa loo qori tuurayaa wasaxiixu muctamad waxaa weeye annahu shani yakfii inuu ku filan yahay kulla waaxidin mid walba inuu ku filan yahay yamiinu dhaar hal dhaar baa ku filan dhaartaasoo tajmacu kulminaysa nafyan diidme iyo waibaatan sugid wayuqadamu waa lagu bilaabi oo la horreysiin annafyu diidmadii oo fa yaquulu kolkaa wuxuu odhan kii dhaaranaya baayacaha maala maa bictu wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa bictu maanan ku iibin bikada intaa aad tidhi maanan ku iibinin walaqad bictu waxaan ku iibiyey oon kaa bikada intaas waayahay wuxuu ku yidhi sida muctamadka ah mid walba waxaa ku filan hal dhaar oo markaa kulminaysa nefyi ibaat hadii la doono saan soo tilmaanay laba dhaarood bay dhaaranayaan taxaalafaa oo markay laba dhaarood dhaaranayaan dhaarna waa nafyigii dhaarna waa hee ibaatkii oo markaa waa taxaalafaa way laba laba dhaaranayaan dhaaruu ku dhaaranaya nafyigii iyo dhaaruu ku dhaaranaya ibaatki mid kasta dhaaran hal dhaar keliya ma dhaaran karaa oo nafyi ibaadka kulminaysa khilaaf baa ku jira lakiin sida muctamadka ah way ku filan tahay hal dhaar oo markaa kulminaysa diidmadii iyo sugitaanka nafyi liqowli saaxibihi uu nafyinayo ibaat liqowlihi qowlkiisu ku sugayo waa hal dhaar oo markaasee tusaalaheedu noqonaya wuxuu horta horreysiinayaa buu ku yihi nafyigii ayaa la horreysiinayaa nadban waa sunna in la horreysiye waajib maaha waayahay oo markaa baayici wuxuu leeyahay maa bictu halkan waxaad usoo qadanaysaa dhaarti wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa bictu bikada inaanan intaa kaaga iibin aad sheeganaysa eh sagaashanka maalan walaqad bictu bikada inaan intaa kaaga iibiyo oo boqolkii ah marka hal dhaar buu ku dhaartay oo markaa kulminaysa nafyigiihee ibaat wallaahi maa bictu bikada walaqad bictu bikada mushtarigina sidaa si lamid waa islagu jawabay wuxuu leeyahy wallaahi ma ishtaraytu bikada walaqad ishtaraytu bikada wallaahi baan ku dhaartay inaanan boqolka aad sheegaysa kaaga iibsaninne sagaashanka aan sheeganaya kaaga iibsaday waayahay wuxuu idhi wsaxiixu muctamad waxaa weeye annahu shani yakfii inuu ku filan yahay kulla waaxidin mid walba yamiinun dhaar dhaartaasoo tajmacu kulminaysa nafyan diidme iyo wa ihbaatan sugid wayuqadamu waxaa la horraysiinaya annafyu diidmadii oo fayaquulu marka wuxuu odhanayaa baayici maalan maa bictu wallaahi baan ku dhaartay maa bictu maanan kaaga iibinin oonan kaa bikada intaa walaqad bictu waan kaa siiyey bikada intaa waidaa taxaalafaa hadday labalaba dhaartaan fasaxiixu muctamad waxaa weeye ana alcaqda caqdigii beycu laa yanfasixu inuusan dhaartaa keliya ku fasakhmaynin bal iska dhaafee in taraadayaa hadday isu tanaasulaan oo isu raalli noqdaan oo midkood midka kale u tanaasulo uqira alcaqdu caqdigii waa la sugaya wailaa haddii kaleo ay isu tanaasuli waayaan o issaamixi waayaan fayafsakhaanihi markaa beecii way fasakhayaan aw axaduhumaa ama midkood baa beecii fasakhaya aw alxaakimu ama garsoorihii baa fasakhaya waqiila waxaa la yidhi innamaa yafsakhuhu caqdigii beyca waxaa fasakhi kara uun alxaakimu garsoorihii waayahay wuxuu ku yidhi hadday labalaba dhaartaan sida saxiixa ee muctabadka waxaa weeye in caqdigii uusan mujarad dhaarta ay dhaarteen una ku fasaknayn mid kasta dhaartiiba baallaha jaray mid kasta dhaartii uu dhaartay markaa dee mid aan xaq u sugi karro ma jiro ile mid walba u dhaartay hadduu midkood aamusi lahaa midna u dhaaran lahaa midkii dhaartay baa xaqii loo sugi lahaa wuxuu sheeganay markaa la qaadan lahaa laakiin labadiiba way dhaarteen maxaan samaynaynaa markaa iyadaha baycay ma fasakmaya bayci dhaartaa keliya ku fasakmi mahaye ee eh? bal horta aan u yarkaadin oon eegno labada nin inay markaa isu tanaazulayaan iyo inaysan isu tanaasulayn hadday israali geliyaan oo midkood midka kale u tanaasulo oo maalan baayicuu dhaho war sagaashankii aad sheeganaysay oo baan kaa siiye saa ku qaado ama mushtariguu dhaho boqolkii aad sheegatay baabaan kaa siisanaya midkood mid kale u tanaasulo caqdigiisaasu ku sugnaanaya haddiise ay isu tanaasuli waayaan oo iscinaadaan oo murankiiyo dood iyo halkii ka sii socoto markaa ayagaa beecii fasakhaya labadoodaa wada fasakhaya beeci ama midkood baa fasakhaya hadduu midkood fasakho beecii saasuu ku fasakhmayaa ama garsoorihii baa fasakhaya intaaba fasakhii uu ka suuroobaa inay labadooda wada fasakhaan ama garsoorihii uu fasakho ama midkood uu fasakho waaya qowl laga xoog badan yaha wuxuu leeyahay xaakimka oo keliya umaa fasakhi karaa garsooraha umaa fasakhi karaa waayo fasakhan ijtihaad buu u baahan yahay lagu ijtihaado garsooraha haddaba ku ijtihaadayo eegaya bal in fasakhayn kale marka midkood ma fasakhi karo waaya saasuu qowlkan dambe leeyahay laga xoog badan yahay wuxuu idhi waidaa taxaalafaa hadday labalaba dhaartaan fa saxiixu muctamadu waxaa weeye an alcaqda caqdigii laa yanfasikh inuusan ku fasakhmaynin yani labalaba dhaarashadaas keligeed inuusan ku fasakhmaynin bal iska dhaafee intaraadayaa hadday isu raalli noqdaan oo isasaamaxaan maalan ama isu tanaasulaan beeciisaasuu ku sugnaanaya oo qira alcaqd wailaa haddii kale oo doodii ay socoto isasaamixi waayaan fayafsakhaanihi markaa beecii labadoobaa fasakhaya aw amase axadumaa midkood baa fasakhaya aw alxaakimu ama garsoorihii baa fasakhaya wa qiila waxaa la yidhi inamaa yafsakhu alxaakim garsoorihii unbaa fasakhi kara uma dabeetana cala almushtari fasakh markuu dhaco kadib cala almushtari iibsadihii waxaa markaa waajib ku ah raddulmabiici shaygii laga iibiyey inuu dib ugu celiyo baayici fain kaana hadduu yahay ninkaa mushtariga ah waqafahu mabiicii mid waqfay aw amase actaqahu wuuba xoreeyey addoon buu ahaayo aw amase baacahu qof kaluuba ka sii iibiyey shaygii mabiica aw amase kaatabahu addoon buu ahaayo wuu kitaabeeyey aw amase maata wuu dhintay neefkii ama addoonkii markaa uu iibsaday lazimahu marka waxaa ku waajibaya qiimatuhu qiimihiisii baa ku waajibaya wahiya qiimahaasina qiimatuhu waxa weye qiimihii shaygaas yowma talafi maalintii uu dhintay uu qiimo ahay fii adhar اaqwaali aqwaasha kan ugu xoog badan wain tacayaba hadduu ceeboobana raddahu wuu celin doonaa maca arshihi isagoo kamihiisii uu la socdo kamihii ceebtaas waاkhtilaafu warafatihimaa labadaas mutabaayicaynka dhexlayaashooda oo iskhilaafa kahumaa labadooda oo iskhilaafa ayuun bay la mid tahay waayahay wuxuu ku yidhi markii faskigi uu dhaco ee labadii mutabaayaca intay ismari waayaan oy dhaartaan kadibna isu tanaasuli waayaanoo beecii sidaa lagu fasakho ama ayagooba ha fasakhaan ama garsoori ha fasakhe ee waxaa laga rabaa ninkan mushtariga ah shaygii mabiica ahaa haddii uu gacanta ku hayey inuu celiyo lacagtiisina hee uu soo ceshado haddii lacagtii uu dhiibay haddaba taasi way caddahay waa haddii mabiici milkigiisu baaqi ku yahay ka warran haddii mabiici milkigiisaba u ka baxay talaf sharci u ku yimid ama talaf xisi ah talafka sharciga waa maxay maalan wuu waa waqfay dhul buu ahaayo ilaahay buu u waqfay dar ilaahay masjid buu idhaha laga dhigo ama musxaf buu ahaayo musxafkii wuu waqfay ama wuu xoreeyey addoon buu ahaayo addoonkii buu xoreeyey ama addoonkii uu sii iibiyey ama alaabtii ayuu sii iibiyey qof kale ka sii iibiyey ama addoon buu ahaa addoonkii wuu kitaabeeyey kaatabahu wuu kitaabeeyey intaaba waxaa weeyaan waa talaf sharci ah e mabiici weli wuu joogaa laakiin de milkigiisuu ka baxay waa talaf sharci ah talafkii xisigaana waa kan aw maata addoon buu ahaa wuu dhintay ama neef buu ahaa wuu dhintay lazimahu qiimatu marka waxaa laga rabaa qiimihiisii inuu ninkan mushtariga ah u celiyo oo qiimahaasi waa goorma goorma la eegaya yowma talaf maalintii shaygaa u dhintay qiimaha uu marayey ayaa markaa uu celinaya waa yahay fii adhar اlaqwaal haddii ka waran uu ceeboobo shaygii maciib mabiici laga iibiyey markii beyci la fasakhay uu sida celi unbuu arkay isagoo ceebi ay ku timaaday oo agtiisa ay ku timid ceebti marka wuu celinayaa laakiin wuxuu raacinaya kamihii ceebtaas inta ceebtaasi ay ka nusqaamisa qiimihiisii ayuu raacinayaa waa arshu naqsigii waaya waraadii labada mutabaayacayn hadday isqabtaan oo isku qabtaan kayfiyat albeeq beeciisi u dhacay amankiisii ama babiica qadarkiisii ama ajashiisii ama muddadii ajasha waxyaabiha soo tiriyo haday isku qabtaan dhaxlayaashii ama maalan midkood baa dhintay midna waxa weeye uu nool yahay midkaa dhintay warasadiisii baa ninkan isqabteen oo mabiicii qadarkiisii iyo sifadiisi wixii ba isku qabteen waxa weeye kahumaa adigoo may la mid tahay yani sidaan soo tilmaanay taxaalufkii labadhaba dhaarashadii iyo wixii aan soo tilmaanay ayuun bay marayaan waaya wuxuu yidhi uma dabeetana ay bacda alfaskhi faskhi kadib cala almushtari kii iibsaday mabiica waxaa waajib ku ah raddulmabiici shaygii uu iibsaday ee mabiicaha ah inuu u celiy ninkii baayaca ahaa maadaama beecii la fasakhay fain kaana hadduu yahay ninkan mushtariga ah waqafahu mabiicii mid waqfay aw actaqahu ama xoreeye aw mase baacahu iibiye aw mase kaatabahu kitaabeeye aw mase maata u dhinta lazima marka waxaa kuwaajib ku ah qiimatuhu qiimihiisii wahiya qiimahaasina qiimatuhu qiimihiisii weeye yowma talafi maalintii u dhintay fii adhar alaqwaali aqwaashaka ugu xoog badan wa in tacayaba hadduu ceeboobo mabiici raddahu wuu celinaya maca arshii kamiis isagoo raacinaya waاkhtilaafu waraatatihimaa labadaa mutabaayacayn dhalayaashoodii oo iskhilaafa hadday dhintaan labaduba ama midkood uu dhinto oo kii kale uu soo hadho hadday isqabtaan markaa waaridkii iyo labadii mutabaayacayn mid ahaan kahumaa sida mutabaayacaynki iskhilaafitaankoodii unbuu la mid yahayo qaabkii aan soo tilmaanay ayuunbaa la marinaya taxaalufkii iyo wixii kale walow qaala hadduu dhaho bictukahu waan kaa iibiye shayga bikada intaasaan kaaga iibiye faqaala uu dhaho kii mushtariga ahaa bal iska dhaafee wahabtaniihi waad isiisay waad ii hibaysay falaa taxaalifa markaa laba dhaarasho ma jirto bal iska dhaafay yaxlifu wuu dhaaranayaa kullun mid walba oo labadooda ka mid ah calaa nafyi dacwa alaakharka kale dacwadiisii inuu markaa diido oo uu meesha ka saaro faidaa xalafaa haddii ay markaa dhaartaan raddahu shaygii wuu celin muddaci hibati hibada sheeganayay biawaa'idihi maca zawaa'idihi iyadoon ziyaadooyinkiisii waxyaabihii dheeraadka ahaa ay la socoto wuxuu yidhi haddii uu ninkani uu dhaho maalan alaabtan aad gacanta ku haysaniyo waan kaa iibiyey oo iib ayaan kugu siiyey alaabta kanna uu dhaho maye maadan iga iibinine waad ii hibaysa waad isiisa marka waxaa laisku hayaa ma aha kayfiyadii beeca ee waxaa laisku hayaa nooca caqdiga ma e buu ahaa mise hi buu ahaa baayican wuxuu leeyahay e buu ahaa oo lacag baan kaa doonaya ninkan mushtarigan wuxuu leeyahay nin e ma ahayne hi buu ahaa waad siisay shaygan oo wax lacagan ku siinaya ma jirto taasaa isku qabtay horta laba dhaarasho meeshani ma jirto maxaa yeele mayna isku waafaqin hal caqdi hal caqdi hadday isku waafaqi lahaayeen ayay laba dhaarashada imaan lahayd laakiin markan ayada ah mid walba wuxuu ku dhaaranayaa inuu ka kale dacwadiisa uu meesha ka saaro oo maalan baayici wuxuu leeyahay wallaahi inaanan kuu hibeenin intaa buu ku dhaaranayaa kan kalena wuxuu leeyahay wallaahi inaadan iga iibinin intaasaa ku filan hadday dhaartaas haddaba i dhacdo ninkan hibada sheeganayay waad isiisay lahaa wuxuu u celinayaa shaygii lagu muransanaa ayuu ninkii lahaa u celinayaa isagoo markaa ziyaadooyinkiisii waxyaabihii dheeraadka ahaa ay la socoto ama ziyaadaadkaas mutasila ha ahaato ziyaada la xidhiidha ama ziyaadaad munfasiloo ka soocan ha ahaato maxaa yele ninkan wax milki ah oo uu ku leeyahay shaygan ma jirto iyo wax ujro ah maxaa yeelay meel isku waafaqinba shaygan shaygan shay lagu heshiiyey ma aha walidaalika hataa hadduu neef ahaa oo neefkaasi ilmuhu dhalo ilmihii wuu raacinaya hadduu guri ahaa oo gurigaa la kareeyey oo lacag uu ka qabtay macaa lacagtii uu raacinaya waaya wixii ziyaadaad ahaa ee shaygaa laga qabtay ama dheeraadka ahaa hadduu geed aho geedkii midha u dhaliyey macaan midhihiisi buu wuxuu ihi walow qaala hadduu dhaho bictukahu shaygan waan kaa iibiyey bikada intaasaan kaaga iibiyey faqaalu dhaho maya ee wahabtaniihi waad isiisay falaa taxalufa laba dhaarasho ma jirto kolka ayada bal iska dhaafay yaxlifu uu dhaaranaya kullun mid walba calaa nafyi dacwa alaakharka kale sheegashadiisa inuu markaa meesha ka saaro faidaa xadaaa haddaba hadday dhaaftaan raddahu shaygii wuu celinayaa mudaci hibati kii siismada sheeganay bizawaa'idihi maca zawaa'idihi iyadoo ziyaadooyinkiisi ay la socoto walow idacaa hadduu sheegto midkood sixat albeyci beecii inuu asaxay walaakharu ka kalena uu sheegto fasaadahu beecii inuu fasahaaday ouna asixin falasaxu muctamad waxaa weeye tasdiiqu mudaci sixati kii asixitaanka sheeganayay in hadalkiisa loogu rumaynayo biyamiinihi wallaahidiisa wuxuu ku yidhi haddii midkood uu sheegto beycii inuu asaxay horey waxaan usoo tilmaanay in ay isku waafaqeen beycii asixitaankiisi mutabaayacaynka kadibna isku khilaafeen kayfiyadiisa tanna waxay isku khilaafeen beycii asixitaankiisaba oo markaa midkood baa wuxuu sheegtay beycii inuu asaxay kan kalena wuxuu leeyahay baycani maba asixinba shardi faasida la socday maala baycani wuxuu leeyahay bayc ribo ahaa kanna wuxuu leeyahy wax ribo oo oo aan ku kala iibsanay ma jirtee bayc saxan waxaan ku kala iibsananiyo marka waxaad isku haystaa baycani wuu asixayo ma asix markaa midkeen rumaynaynaa wuxuu yidhi markan ayada ah laba dhaarasho ma jirto mid walbana la dhaarin mahayo ee kan mar kasta sheeganaya bayci inuu asaxay ama baayac ha ahaado ama mushtari ha ahaado ayaa hadalkiisa loogu rumayn doonaa wallaahidiisa waayo ninkan mudaci sixa hadalkiisa loo qaadanaya kan asixitaanka beycin u asaxay sheeganaya hadalkiisa loo qaadanaya kan kale ee le beycin ma asixin hadalkiisa aan loo qaadanayn waayo alaslu fi lcuquudi asaxa yani cuquudda muslimiinta u dhaxaysa waxaa asal ah in uysan jirin wax mufsida oo beecii fasahaadinaya daahirka cuquudda udhaxaysa muslimiinta daahirkeeda waxaa weeye inay ku dareertay al salaamai wasixa saasa daahira marka qofka sheeganaya inuu beecani uusan beec saxiix ahayn oo shardi faasid uu la socday khilaaf aahir buu sheeganaya khilaaf alasli buu sheeganaya walidalika hadalkiisa maba qaadanayno ninkan la leeyahay ku dhaaro beeca inuu saxiix aha hadduu ku dhaarto kolba ka sheeganaya sixada beeci waxaa la leeyahay waa asaxay waaya walow daca hadduu sheegto midkood sixat albeyci beyci inuu asaxay ama baayac ha ahaado ama mushtari ha ahaado ka sheeganaya walaakharu ka kalena fasaadahu bayciinu fasahaaday buu sheegtay falasaxu muctamad waxaa weeye tasdiiqu mudaci sixati asixitaan kii sheeganayay in lagu rumaynayo biyamiinihi dhaartiisa wallahidisa lagu rumaynayo walow ishtara hadduu iibsado cabdan addoon oo fajaa'a dabeetana uu la yimaado bicabdin addoon maciibin oo ceebaysan liyaruddahu si uu u celiyo ninkan oo faqaala albaayicu iibiyihii u dhaho laysa haadaa kan ma aha almabiica kii aan kaa iibiye udia baacu baacii baa loogu rumaynaya biyamiinihi dhaartiisa wa fii milihi tan midda la mid ahana arinkan ka la mid ah fi slmi slmka dhexdiisa yusadaqu waxaa loogu rumaynaya almuslimu kii lacagta hormariyey ayaa dhaartiisa lagu rumaynaya fi aصaxi muctamad haddaan qabanno wuxuu ku yidhi hadduu ninkani iibsado addoon dabeetana muddo kadib wuxuu soo celiyey addoonkii wuxuu la yimid addoon naciib ah muddo kadib wuxuu la yimid addoon naciib ah si uu ninkii mushtariga ahaa ugu celiyo baayici oo wuxuu leeyahay niyow addoonkii aad iga iibisay waa ka ceeb baana ku soo baxday ee iga celiya addoonkii mualifka wuxuu kugu tusaaleeyey addoon waxaad ku mateli kartaa neef waa isku mid un neefkii addoonka waayahay dabeetana ninkii baayac ahaaba wuxuu yidhi maba ahaynba addoonkan kaa iibiyin addoonkan maba ahaynba nooca kan ma ahayn addoon kale oo caafimaad qaboo fayow oo wax ceeba lahayn baan kaa iibiyey kan adigaa la yimid meelaha ka keenay wuxuu yidhi waxaa markaa baayicii ayaa dhaartiisa wallaahidiisa lagu rumaynaya baayicii lahaa addoonkii aan kaa iibiyey kan ceebay sanad ii keentay ma aha inay addoon nabad qaboo fayow ayuu ahaa kaasaa wallaahidiisa lagu rumaynaya maxaa yeelay liأna alأصla aلsalaamaةu wa baqaa اlcaql laba asal baa meesha jira alأصlu aلsalaama ashyaada waxaa asal u ah salaamo inay nabad qabto haddaba ceebtu waa shay xaadis oo dibkeeda asalkaas ayaan istisxaabsanayna waa o asalka labaadna waxa weeye baqaa اlcaqd caqdigii inuu baaqi yahay oo caqdigii aan la fasakhayn ila ninkan wuxuu sheeganaya caqdigii inuu markaa la fasakhayo marka labadaa asal ayaa markaa cuskanayna istisxaabku samayna maadaama markaa markhaati uusan jirin daliil kalena uusan jirin addayn kale aysan jirin waaya waxaad ku mateli kartaa maalan gaari ninkan gaarigu ninkan ka iibiyey dabeetna muddo kadib ayuu wuxuu la yimid gaari naciib ah dabeetna wuxuu hi gaarigiinniba aad iga iibisay waa kan cilladan aanan ku soo baxday ninkii baayaca wuxuu hi gaarigan ka iibi kanba ma ahayn gaadhi kaloo hagaagsan buu ahaa kanadaa ii keen midkee la rumaynaya waxaa la rumaynaya baayac dhaartiisa lagu rumaynaya marka midkaaka waxaad ku dabaqi kartaa ay shay oo mabiica wuxuu ku yihi mas'aladan tan la midkaa fi salm baabka salamka markaan joogno ninkii muslimka ahaa ee lacagta hormariyey ee bimataabati mushtari meeshii mushtariga ku jiray ayaa wallahidiisa lagu rumaynaya masladan macnaheeda waa maxay nin baa shay salam ka iibsaday maalan adoon buu slmku iibsaday slmkaad garanaysaana waxaa weeye addoon buu sifeeyey yidhi addoon caynkaasi caynkaasa ayaan kaa rabaa oo muddada igu keenayso lacagtiisina waa raasamaalkiisi waa ka ugu hormariyey dabeetana ninkii addoon buu u keenay markuu addoonka u keenay ayuu muddo kadib wuxuu keenay addoon naciiba ah. wuxuu hi ni adoonkii waagii aad salafka iga iibisay ceeb baa ku soo baxday iga celi midkee la rumaynayaa ma ninkan muslimka ee lacagta hormariya baa la rumaynayaa mise ninkaa muslim ilaheyga ah ee meeshii baayaca ku jira ee waxaa weye addoonka ka iibiye ninkan islam kaga iibiyey baa hadalkiisa la qaadanaya waa cagsal baycoo tan waxaa la rumaynayaa muslimkii baa la rumaynaya oo wallaahidiisii lagu rumaynaya waaya oo maxaa labada masle loo kala qaaday maxaa yeele baa la yidhi salamka waxaa asal ah ninkan muslim ilayhiga ah dimadiisu inay mashquul tahay oo shaygan uu sanamka ku iibiyey ee daynta raqabadiisa ku ah isagoo saliiba inuu keeno marka maadaama dimadiisu mashquul tahay alaslu baqaau shugli fii dimati waxaa asal ah in dimadiisu weli ay mashquul tahay oo dimadiisa isa beri ahayn baa asal ah marka ilaa uu ninkan ka garbaxo waxa weeye waa inuu ka celiyaa ama markhaati ha keeno ama haddii kale ninka waa inuu ka celiyaa shaygii oo markaa kusoo celiyay wuxuu idhi walow ishtaraa hadduu iibsado cabdan addoon fajaau la yimaado bicabdin addoon maciibin oo ceebaysan yaruddu si u celiyo faqaala albaayicu iibiyihi markaa u dhaho laysa haadaa kan ma ahayn almabiica kii aan kaa iibiyey sudiqa marka waxaa lagu rumaynayaa albaayicu iibiyihi biyemiinihi wallaahidiisa wa fii milihi kan oo kalena fi salmi baabka salamka yusadaqu waxaa lagu rumaynaya almuslim kii lacagta hormariyey ayaa dhaartiisa lagu rumaynaya filasaxi muctamad haddaan qabano baabun baabkan mualifku wuxuu kaga hadli doonaa fii mucaamalati araqiiq yani addoonkii sida looga mucaamaloonaya ayuu ka hadlayaa baabkan waa baabki u dembeeyey fii kitaab albeyc yani kitaab albeyc baabki u dembeeyey sideedii arrimood aan hore usoo sheegnay kii u dembeeyey wey waa yahay imaam alxaramayn wuxuu ku tilmaamay tasarufaadka addoommaha ay tasarufayaan inay saddex qaybood yihiin tasaruf aan fulayn xataa hadduu sayidkiisa u idmo sida wilaayaadkii oo kale in maalan uu qaadi noqdo inuu maalan eh, gabadh meheriyo inuu maalan eh, markhaati u galo baab alwilaayaat addoonku sinaba kuma geli karo xataa hadduu sayidkiisa u idmo iyo tasaru nooca labaad oo ah tasaruf bikayri idni sayidi sayidkiisa isagoon u idmin markaa fulaya waa sida cibaadaadkii iyo alaaq iyo khuluc adoonku hadduu cibaadaysto isagoo sayidkiisa u edooy cibaadadiisi way asaxaysa salaadiisi soonkiisi wix cibaadaad ah way ka asaxayaan hadduu gabadhiisii furo yani qabay yani furitaanka ka asaxaya wahaakada iyo nooca saddexaad oo ah tasaruf u baahan inuu sayidkiisi u idmo waa sida iibkii ijaaradii iyo mucaamalaadkii kale ee kala duwanaa kaasina waa kan baabka loo boogday haddaba baabkan wuxuu ka hadlayaa tasarufaadka addoonka ee u baahan inuu sayidkiisii u idmo wuxuu yidhi alcabdu addoonkii in lam yudan lahu aan loo fasixin fi tijaarati ganacsigii laa yasixu ma asaxayo shiraa'uhu iibkiisu wax soo iibsanaya ma asaxayo bikayri idni sayidi isagoon sayidkiisi u idmin filasaxi muctamad haddaan qaban wayastariduhu lbaa'icu kii ka iibiyana mabiicii wuu soo ceshanaya yastariduhu damiirka waxaad u celinaysaa mabiicii baa'icii wixii uu ka iibiyey wuu soo ceshanayaa sawaaun waxaa isku mid ah kaana ahaaya mabiicaasi fii yadihi fii yadi alcabdi addoonka gacantiisa ku jirya addoonka gacantiisa inuu ku jiriy waxaa isku mid ah aw sayidii fii yadi sayidii sayidkiisa gacantiisa inuu ku jiro wuxuu ku yidhi addoonka haddii wax soo iibsado asagoon sayidkiisii u fasaxin tijaaradii markaa ma asaxayo isagoo sayidkiisa uhidmin hadduu sayidkiisa dho ala iisoo iyo waa caadi laakiin isagoon sayidkiisii tijaarana u fasixin beecana aan u idmin hadduu wax soo iibsado beeciisi markaa ma asaxayo maxaa yeelay alcabdu maxjuurun calayhi lixaqi sayidi addoonku wuxuu u sharan yahay xaqa sayidkiisa waayahay oo tasarufaadkii maalig ahaa ayaa markaa laga sharay oo laga xayiray waayahay marka ayadaa haddii uu sidaa wax ku soo iibsado oo maaduulow tijaara ma ahayn addoon loo fasaxay ganacsigana ma ahayn sayidkiisana bayci ooma fasaxin wax soo iibiyo marka ninkii baayac ahaa ee wax ka iibiyey mabiiciisii wuu soo ceshanay ilan bayci maba asixin bay ama alaabtaa uu ka iibiyey addoonka gacantiisa ha ku jirto ama sayidkii gacantiisa ha ku jirto wuu soo ceshanay wixii uu ka iibiyey waaya wuxuu ihi alcabdu adoonkii lam yudan lahu haddaan loo fi tijaarati ganacsigii oo sayidkiisuuna u fasixin laa yansixu ma asaxay shira inuu wax soo iibsado bihayri idni sayidii sayidkiisa isagoona u fasixin oo iidmin fil asaxi muctamid haddaan qabano wayastariduhu mabiicii wuu soo ceshanaya shaygii uu iibiyey wuu soo ceshanaya albaayicu kii iibiyaha ahaa ah kaana haya mabiicaas fii yadi alcabdi addoonka gacantiisa mid ku jira ha ahaado aw mise sayidii yadi sayidkiisa gacantiisa ha ku jiro faintalifa haddaba haddii uu baaba'o mabiicii fii yadihi yadi lcabdi adoonka gacantiisa hadduu ku baaba'o tacallaqa damaanu damaankii uu ku tacalluqayaa magdhowgii bidimmati dimmati lcabdi adoonka dimadiisa ku tacalluqayaa o amase fii yadi sayidi sayidka gacantiisa ku baaba'ay falilbaa'ici iibiyihii markaa uu xaq u leeyahay tadmiinuhu baa'ici inuu ka walahu waxaa u sidoo kale muaalabatu اlcabdi addoonkii inuu ka dalbo bacda alcidqi xorayn kadib marka la xoreeyo kadib waiktiraaduhu inuu soo amaahdo shayna ka shiraa'ihi iibsashadiisii unbay la mid tahay wuxuu ku yidhi haddii shaygii uu addoonkani ku soo iibsaday bikayri idni sayidi sayidkiisan u fasixin uu gacantiisii ku baaba'o markaa damaankii magdhowgii wuxuu ku tacaluqayaa dimadiisa marka uu dimadiisa ku tacaluqaya waxaa looga jeedaa waxaa loo raaci doonaa markuu xoroobo kadib waxaad kala ogaataa farqiga udhaxeeya bidimatihi iyo biraqabatihi haddii lagu dhaho addoonka dimadiisa shaygan loo raacaya waxaa weeye markuu xoroobo kadib ayuunbaa laga magadhaban doonaa biraqabatiina waxaa looga jeedaa raqabadiisa ku tacaluqa waa loo iibinaya sayladii intii la geeyey sayladii addoomaha ayaa la iibinaya kadibna lacagta waxaa laga qaadanayaa xaqii lagu lahaa amankaa lagu iibiy asaga waaya wuxuu ku yidhi haddaba haddii markaa gacantiisa uu ku taalfo shaygii damaanku wuxuu ku tacalluqaya magdhowgii dimmadiisa addoonka markuu xorooba loo raacaya waayo haddii asagaa markaa gacantiisa ku talfo shayganna sayidkiisa omaba idinba si guud waxaa addoonka gacantiisa ku baaba'a ama asagu itlaafiyo baabi'iyo saddex qaybood baa loo qaybiyaa wax ku talfay ama ku baaba'ay birida maaliki ninkii iska lahaa ama birida mustaxiqi ninkii iska lahaa ayaa raalli ka ahaa isla markaana sayidkiisa oma idmin waa sida hadda maslada haddaan ka hadlayno oo kale marka damaankii wuxuu ku tacalluqayaa bidimati addoonka dimadiisa oo markuu xoroobo unbaa wixii ninkan uu ka iibiyey sayidkiisana uuna u fasixin ayuu u raacan doonaa lacagtuu ka iibiyey waayah iyo wax ku talfay bikayr ridaa mustaxiqihi ninkan mutaysanaya xaqa raalli ahaanshihiisa iyadoosan jirin sayidkiina uuna u faseexin sida maalan oo kale itlaafka uu geysanaya addoonku alaabu burburiyey maalan qof buu dilay ama uu dakray dhiig buu galay dee sayidkiisi waxa uma faseexin isla markaa ninkan dhibaatada loo geystana waxaan ma idmin oo raalli kuma ahayn marka ayada damaanku wuxuu ku tacaluqaya birakabati isagaa loo iibinaya waaya suuradda saddexaad waxaa weeye wixii sayidkiisii uu idmay isla markaa birida maalikihiina uu waxan ku yimid maalikiina raallibu ku ahaa sayidkiina uu idmay sida maalan oo kale baayicii raalli buu ku ahaa ninka addoonkanna waxaa soo fasaxay sayidkiisi u yidhi alaabta noo soo iibi markaa xoolihii gacanta ku talfay waxa weeye ama lacagtii ninka addoonkaas lagu yeeshay shaygaa soo iibsaday lagu yeeshay wuxuu ku tacaluqaya damaankii kasabkiisa wuxuu asagu shaqeeyay iyo maalka tijaarada loo fasaxay iyo dimadiisa intaaba ku tacaluqaya haddaba saddexdan suuraba mualifku noo sheegi doona saddexdan suuraba mualifku wuu inoo tilmaamaya wuxuu yidhi haddaba hadduu gacantiisa shayga ku talfo shaygii aan loo fasixin ee uu soo iibsaday damaanka wuxuu ku tacaluqaya dimadiisa markuu xulo baa loo raacaya hadduu sayidkiisa gacantiisa ku talfana baayicu lababa wuu leeyahay inuu ka magdhowdo sayidkii iyo inuu ka dalbo addoonkii shaygan ka iibsaday eh, markii uu xoroobo kadib macnaha xaqii wuxuu ku tacalluqaya ka wadaa waxa sayidkiisana ku tacalluqaya oo ka qaadan karaa wuxuuna u raacan karaa bidimmati oo markuu xoroobo kadib ayuu markaa ka magdhowaan karaa amaahdii soo amaahdan ishtiraagiisa malami haddii aan amaahdan loo idmin oo la dhihin wax soo amaaho iibkiisa ishraagiisa haddaan soo tilmaamaynay ayuunbay la xugum tahay wixiina soo dhaafay oo idil wuxuu idhi faintalif haddaba hadduu ku baaba'o shaygii fiyadii addoonkii gacantiisii tacallaqa damaan damaanka wuxuu ku tacalluqaya bidimatihi dimadiisa ku tacalluqaya oo markuu xoro baa loo raacanaya oo fiyadii sayid ama sayid gacantiisa ku talfay falilbaayici iibihii marka xaq u leeyahay tadmiinu asaga sayidka laftarkiisa inuu ka magdhowdo walahu waxaa uu leeyahay sidoo kale baayici muaalabat cabdi addoonka inuu ka dalbado shaygii marka uu ka iibiyey mabiica ahaa tamankiisii bacda cidki markuu xoroodo kadib iqtiraaduu amahashadiisii addoonkii inuu amaahdo shay ka shiraa'ihi iibtashadiisa may la mid tahay oo xukumkii aan soo tilmaamaynay ayuunbaa asna la raacay wain adina lahu haddii uu u fasaxo sayidkii lahu addoonka haddii u fasaxo fi tijaarati ganacsigii tasarafa marka wuu tasarufaya bixasabi alidni idni idanka kolba sida uu yahay ayuu markaa ku tasarufaya fain adina haddaba hadduu u idmo fii nowcin nooc mucayan ah oo ganacsiga ka mid ah lam yatajaawaz ma gudbayo walaysa lahu xaq uma leh nikaaxun guur inuu guursado walaa yuajiru nafsahu naftiisana kirayn mahayo walaa yadanu u fasixi mahayo licabdihi addoonkiisa fii tijaaratin ganacsi walaa yatasadaqu sadaqaysan mahayo walaa yucaamilu sayidahu sayidkiisana la mucaamaloon mahayo walaa yancasilu ku casilmi mahayo bibaaqihi dhuumashadiisa u dhuuntay wuxuu ku yidhi haddii sayidkii uu addoonkiisa tijaaradii u fasaxo wuxuu markaa tasarufaya oo uu ku shaqaynaya idankaas kolba sida uu yahay idankaas sayidkiisa u idmay kolba intuu gaadhsan yahay ayuu markaa tasarruf u bannaan yahay haddii haddaba uu u idmo maalan nooc mucayan oo ganacsi ka mida maalan wuxuu dharka ka ganacso wax kale kama ganacsan karo alaabaha kale kama ganacsan karo wuxuu i bilhebel ganacsiga ka shaqee bisha umu ka shaqayn kara bilaha kale kama shaqayn karo baled hebel waddankaa ganacsiga ka shaqee guri waddan kale kama shaqayn karo kolba bixasabi alidn idan kolba suu yahay ayuu ku shaqaynaya maxaa yeele marka wuxuu la mid yahay sida wakiilkii oo kale uu la mid yahay uu shabahaa waayahay haddaba haddii eh, uu tijaaradii u fasaxo xaq uma leh in uu guursado oo maalkii tijaaradu ka guursado ilaan waxa loo fasaxay waa ganacsi ee guur looma fasixin hadduu guur doono waa inuu sayidkiisi ku soo laabtaa oo ka fasax qaataa waayahay sidoo kale walaa yuajiru nafsuhu naftiisa ma kirayn karo oo asagu yani naftiisa ma kirayn karo waxaa loo fasaxay inuu waxa weeye xoolahayga uu ka shaqeeyo uu ku ganacsaday lama dhihin naftaada kiree oo xamaal noqo lama dhihin marka naftiisana asagu ma milkiyo aslan raqabadiisa ma milkiyo sidoo kale addoonkiisa addoonkiisa halkan waxaa looga jeedaa addoommihii uu soo iibsaday ee ganacsiga ku soo iibsaday oo ma fasixi kara tijaaro maalan addoon uu ganacsi kusoo iibsaday ma dhihi karo ganacsiga igala shaqee oo ma fasixi kara tijaaradii maxaa yeele asagu laftiisa addoonkan sayidkiisa iskaleh labadoodaba addoonkan shaqaalaha loo fasaxa tijaarada iyo addoonka kale ee tijaarada kusoo iibsada labadaba sayidkaas kale marka waa xoolihiisii oo isagu ma fasixi karo fasaxna ma bixin karo ma sadaqaysan karo oo sadaqa kama bixin karo xoolaha sayidkiisa maxaa yeel asaga xoolaha mamabaleba sayidkiisa lama mucaamaloon karo maxaa yeele sayidkiisa iyo isagu waa isku mid un gacantoodu waa isku mid un ileen yani addoonkan waxaa iskale sayidkii marka sayidkiisii wa kama iibin karo wana kama iibsan karo waay la mid tahay qofka inuu naftiisa wax ka iibiyo oo kale hadduu sayidkiisi addoonka wax ka iibsado waxay la mid tahay sida asagoo xoolihiisii barbar kale ku iibiyo isagoo geeliisi markaan loodiisi ku iibiyo o kale la mid tahay marka wax suuragal ah ma ahayo wax soconaya haddii uu dhuunto addoonkaasi uu baxsado ku casili mahayo tijaaradii idankii loo idmay kagama casilmayo maxaa yeel waa macsiyo markaasi ma keenaysa in la haro hadduu doono sayidka uu ka mancin karaa laakiin mujarad dhumashada dhuurtay kama dhigna inuu ganacsigii loo fasaxay oo kaga casilmayo wuxuu idhi wain adina lahu hadduu fasaxo fi tijaarati ganacsigii tasarafa wuu tasarufaya bixasabi idni kolba idanka suu yahay fain adina lahu fain adina hadduu u fasaxo fii noocin nooc tijaarada kamid lam yatajaawasu ma gudbayo nooca ma dhaafayo walaysa lahu ooma banaano nikaaxun guur ooma banaano walaa yuajiru nafsahu naftiisa karayn mahayo walaa yadanu u idmi mahayo licabdihi addoonkiisii uu tijaarada ku eh, kasbaday fii tijaaratin ganacsi u fasixi mahayo walaa yatasadaqu ma sadaqaysan karo walaa yucaamilu sayidhu sayidkiisana lama mucaamali karo oo wax kama iibin karo waxna kama iibsan karo walaa yancazilu ku casil mahayo addoonkii biibaaqihi dhumashada uu dhuuntay ama uu baxsaday tijaaradii loo fasaxay kagama casilmayo walaa yasiru ma noqonayo maduunan lahu mid loo fasaxay tijaaradii mid loo fasaxay ku noqon mahayo bisukuuti sayidi sayidkiisa inuu ka aamusay calaa tasarufihi tasarufkiisii wayuqbal waa la aqbalayaa iqraaruhu qiritaankiisa uu qirayo biduyuuni mucaamalati mucaamalada macaamilkii deynihiisii uu qiro wuxuu ku yidhi haddii sayidkiisii uu ka aamuso addoonka asagoo tasarufi intuu arkay ayuu iskaga aamusay asagoo wax iibinayu arkay asagoo wax iibsanayu arkay kamuuna hadan hortiisu waxaa ku samaynaya muusan dhihin jooji aamuska uu ka aamusay kama dhigno inuu u fasaxay tijaaradii maxaa yeelay qaacidada usuuliga waxay leedahay laa yunsabu lisaakitin qowm qof aamusan loo nisbayn mahayo hadal odhah looma nisbayna laa yunsabu lisaakitin qowm waaya inuu qiro duyuun lagu leeyahay oo tijaaradan iyo macaamilkan buyuucdan ku dhex jira dayn lagaga yeeshay way bannaanta waana la aqbalaya hadduu dha maalan yani ganacsigan ku jiray lacag intaas dhan ayaa lagu yeeshay oo amaah ah ama dayn ah de waa la aqbalaya qiritaankiisaas la dhihi mahayo waxa weye faa'ido maadi lagaa doonaya amaaha lagugu yeeshay waxa laga aqbali mahayo lama dhahay maxaa ganacsiga aslanba yani waxa weyaan diintu eh, had iyo jeer way soo gelaysa oo ka fursan maayo midda kale ninkani yani dayntii maadaamay u banaan tahay asagoo ganacsi ku jira inu wax soo daynsado qiritaankii dayntana waa u banaan tahay qaacidada fiqiga waxay leedahay man malaka alinshaa malaka aliqraar man malaka alinshaa malaka aliqraar waman laa fala qofkii inuu wax curiyo awoodi kara waxaa weeye qiritaanka ashaga inuu qirana way u banaantahay laakiin wixii haddaadan bilaabi karin oodan hadda curin karin qiritaankiisa lagaa yeeli maayo haddaba ninkan imikuu dayn soo qaadan karaa maadaama jaarada loo fasaxay marka qiritaankii diinta waa laga aqbalaya man malaka alinshaa malaka aliqraar wuxuu idhi walaa yasiru noqon maayo ma'duunan lahu mid loo fasaxay ganacsigii bisukuutin bisababi sukuuti sayidii sayidkiisa inuu ka aamusay awgan calaa tasarufi tasarufkiisuu ka aamusay wayuqbal waa la aqbalaya iqraaruhu qiritaankiisa uu qirayo biduyuuni lmucaamalati mucaamalada deymaheedii waman carafa qofkii gartaa riqa cabdin adoon addoonnimadii lam yucaamilu la mucaamili maayo xataa yaclama ilaa ka ogaado alidna fasixitaan ilaa uu ka ogaado addoonkan loo fasaxay bisamaaci sayidii sayidkiisa uu ka maqlay sababteeda aw amase bayinatin markhaati aw amase shuyuucin faafitaan arrinkaa uu ku faafay bayna dadka dhexdiisa oo fi shuyuuci faafitaankii wej wej baa kusoo inaan la aqbalaynin walaa yakfi kuma fillo qowlulcabdi adoonka odhaahdiisi u dhaho waa la ii fasaxay tijaaradii wuxuu idhi qofkii addoon ogaada inuu addoon yahay qof buu ogaada inuu addoon yahay ruuxaa uu ogaada inuu addoon yahay yuusan la macaamilin oo uusan waxba ka iibinin waayo dee xaqiisii baa ku dayacmaya ilaa intaad ka ogaanayso addoonkan in loo fasaxay tijaaradii oo sayidkiisii u fasaxay oo see buu ku ogaanayaa saddex siyaabood buu ku ogaan karaa inuu sayidkiisi ka maqlay arinkaas inuu tijaarada u fasaxay ama markhaati ayuu helay oo laba nima ka markhaati kacay addoonkan inuu maaduun lahu tijaara u yahay tijaarada loo fasaxay ama dadkiiba arrintaasi ku faaftay sayidkiisana kama maqal markhaatina ma heline dadkiibay ku faaftay oo ku baahday in addoonkan uu yahay addoon sayidkiisa u fasaxay tijaaradii waa yahay haddaba wejkaa u dambeeya ee yani shuyuuc bayna annaas witba wuxuu qabaa arinkaasi lama aqbalayo aafitaan mujarad aafitaan keliya dadka dhexdooda inu arrinta ku faafto oo la ogaado ee soo caanbaxdo keliya kuma fila haddaan markhaatina loo haynin saytiila laga maqlin maxaa yeelay yani waxaa dhici karta warkaas inuusan sugnayn midda kale addoonku inuu maxjuur calayhi yahay waa wax muxaqaqoo la hubo inuu arrinkaa ka zuulina waa laga shakisan yahay walyaqiinu laa yuzaalu bishak qowl baa saa qaba laakiin shuyuucu marar badan waa la qaataa oo meesha markhaatiga ayuu galaa waayahay laakiin kuma fillu yihi marnaba in la qaato qowlka addoonka uu dhaho warniyow tijaarada waa la ii fasaxay inuu dhaho intaasi kuma fillo maxaa yeelay been buu sheegi karaa midda kale asaga waa muttaham oo yani naftiisu dheef usoo jiidaya mara qofku hadduu muttaham yahay waxa weeye markhaatigiisa la qaadan maayo wuxuu dheef naftiisa ugu soo jiidaya lama aqbalayo waman qofkii carafa gartaa riqa cabdin addoon addoonnimadii lam yucaamilu la mucaamili maayo xata yaclam ilah ka ogaado alidna inoo fasaxay tijaaradii bisamaaci sayid sayidkiisa inuu ka maqlay aw mase bayinat markhaati arrinkaa ka markhaati kacaysa aw mase shuyuuc faafitaan bayna naas dadkii arrinkaa ku faafo wa fi shuyuuc faafitaanka wej wej baa ku sugan leh inaan la aqbalaynin walaa yakfi kuma filla qowlcabdi addoonku inuu dhaho ana ma'duunu lii fi tijaara waxaa lii fasaxay tijaaradii fain baaca haddaba haddii uu iibiyo ma'duunu lahu addoon loo fasaxay tijaaradii haddii uu wax iibiyo waqabada amana lacagtii uu gudoomo fatalifa lacagtii ay ku dhimato bifiyadihi gacantiisa fakharajat isilcatu badeecadiina ay soo baxdo mustaxaqatan mid la mutaystay ay soo baxdo rajaca almushtari kii iibsaday silcadaas la mutaystay wuxuu kula noqonayaa bibedeliha ay bedeli amaniha lacagteedi bedelkeediibuu kula noqonaya cala alcabdi addoonkii walahu waxaa u bannaan muaalabatu sayidi sayidkiina inuu ka dalbado ayada sidoo kale waqiila waxaa la yidhi laa sayid kama dalbanayo waqiila waxaa la yidhi in kaana fii yadi lcabdi adoon gacantiisa haddii ku sugan ku jirto wafaau wax ku filan oo oofin karaa lacagtaas falaa markaa sayidkii lagu noqon mahayo walow ishtaraa silcatan badeeca hadduu iibsado fa fii muaalabati sayidi sayidkii in laga dalbay bitamaniha lacagteed hada khilaaf khilaafkana ku jira wuxuu ku yidhi addoonkii haddii uu yahay maaduuna lahu bitijaara addoon loo fasaxay tijaaradii ganacsigii loo fasaxay sayidkiisu fasaxay isla markaana uu alaab iibiyo lacagtiina uu guddoomo alaabta uu iibiyey dabeetana lacagtii ay gacantiisa ku dhimato ay ku baaba'do dabeetana alaabtii uu iibiyey ay soo baxda inay tahay alaab mustaxaq ah oo la mutaystay cid kalaaba lahayd alaab lasoo dhacay ama lasoo xaday ayay noqotay oo ninkii lahaabaa ku qabsaday kii ka iibsaday addoonka dabeetana maxkamad buu geeyey alaabtii qofkaasaa loo xukumay ninkii alaabta addoon ka iibsaday wuxuu ola soo noqonayaa lacagtii dhimatay bedelkeedii lacagtii ninkan gacantiisa ku baabaaday bedelkeedii wuxuu kala soo noqonayaa addoonka addoonkii wuu leeyahay ni oo alaabtii aad iga iibisay nin baa igu qabsaday oo alaabtii waxay soo baxday alaab cid kale ay leedahay dabeetana alaabtii waa laga farabixiye lacagtaydii ii soo celi lacagtii hadday dhimatayna waxa weye bedelkeedii isii sidoo kale waxaa u bannaan sayidkii inuu arrinkaa ka dalbado sayidkii de addoonkaagii alaabtaas uga iibi alaabtiina waa la yeeshee lacagtii shayga aan ku iibi halii soo celiyo qiil baa wuxuu leeyahay maya addoonkii unbaa lagu noqone sayidka laguma noqon karo waayahay maxaa yeelay maadaama uu madax bannaani u siiyey tijaaradii dee sayidka waxa lagu soo noqdaa waa khalad buu leeyahay laakiin sidaa saxiixa sayidka waa lagu soo noqono maxaa yeelay sayidka caqdigan asagaa iskale beecan iyo waxan o dhan ba asagaa iskale waa bimahaabati muwakil muwakilkii buu la mid yahay addoonkiina sida wakiilkii ayuu markaa la mid yahay wakiil kale wuxuu leeyahay haddii addoonka gacantiisa ay ku jirto wax ku filan lacagtaas sayidkii markaa lagu soo laaban maayo laakiin sida saxiixa mar kasta waa lagu soo laabanaya sayidki waa lagu soo noqon karaa addoonkiina waa lagu soo noqon karaa walow ishtaraa silcatan addoonkiiba asagoo hadda alaab soo iibsaday marka hore asagaa baayaca lakiin hadda asagaa soo iibsaday alaab dayn buuna ku soo iibsaday addoonkana waa maaduulowki tijaara sayidkiisa in laga dalbay lacagtii alaabtaas khilaafkana ku jira aqwaashan ayaa ku jira qowl dhahaya addoonkii iyo sayidkii waa laga dalbi karaa qowl dhahaya lagama dalbi karo qowl dhahaya haddii addoonkii gacantiisii ku jiro wax ku filan sayidka lagu noqon maayo wuxuu idhi walaa yatacallaqu daynu tijaarati ganacsiga deyntiisii kuma xidhno biraqabatii raqabadiisa kuma xidhno walaa bidimati sayidii sayidkiisa dimadiisana kuma xidhno bal iska dhaafe yuadda waxaa laga bixinaya min maali tijaarati ganacsiga maalkiisiibaa olihii ganacsiga laga bixinaya wakada saasoo kale min kasbihi daynta waxaa laga bixinaya wuxuu addoonkaasi soo shaqeeyey bistiyaadin ugaarsi kusoo shaqeeyey wanaxwi wixii la mid ah fi asaxi muctamad haddaan qabanno walaa yamliku alcabdu addoonkii ma milkiyo shay bitamliiki sayidi sayidkiisii inuu hantisiiyo oo ku wareejiyo kuu milkin mahayo fi adhari muctamad haddaan qabanno wuxuu ku yidhi addoonkii maaduun lahu fi tijaara tijaarada loo fasaxay haddii dayn lagu yeesho dayntaas ganacsiga ku timid raqabada addoonka horta ku tacalluqi mayso markaan horey usoo tilmaannay maxaa yeelay shaygan ninkii iska lahaa ayaa yani ikhtiyaarkiisa ku bixiyey oo ku iibiyey deyntana ku yeeshay marka addoonka raqabadiis kuma tacalluqayso oo deynta addoonka loo iibin mahayo sayidkiisana yani dimadiis ku tacalluqi mayso sayidkiisii loo raacan mahayo o la dhihi mahayo ken waa yahay bal waxaa laga bixinayaa diinta tijaarada xoolihii ganacsiga ayuunbaa laga bixinaya waxaa kaloo laga bixin karaa buu yidhi wuxuu addoonkani kusoo shaqeeyey isdiyaad yani wax ganacsi ka baxsan maalan ugaarsi iyo xaabagurasho iyo wixii lamidka ah, wixii asagu kasbaday agsaabtiisa ka baxsaneed tijaarada ayaa markaa laga bixin karaa uu soo xamaalay yani wixii uu soo xamaalay ama ah kusoo xamaala maalan xabagurasho ama ugaarsi ama xamaal kale wax alle wuxuu soo xamaalada diintaa tijaarada laga bixinaya waayahay wuxuu ku yidhi addoonku haddii sayidkiisa uu wax siiyo oo sayidkiisau wax milki siiyo ma milkeeyo shaygaas maalan sayid baa addoonkiisa wuxuu siiya lacag ama gaari buu siiye ama guri buu siiye waxa uu siiyey ma milkin karo addoonku waxba ma milkiyaba hadda waa bani aadan nool ogow adoo kale ah waxaa loogu diidanaya milkiga waxaa weeye maxaa asaga laftiisaaba xoolo ah de xoolo xoolama milkiyo xoolo xoolama milkiyo qowlka jadiidka haddaba waa kaas bahiimadii buu shabaha neefki qowlka qadiimka imaam shaafici wuxuu leeyahay maya ee wax wuu milkin karaa yani milki daciifa maxaa yeele xadiis baa ku soo arooray saxiixayn ku sugan man baaca cabdan walahu maalun famaaluhu lilbaa'ic ilaa an yashtariahu lmubtaac ninkii addoon iibiya addoonkaasina xoolo uu leeyahay walahu maal buu xoolo uu leeyahay famaaluhu lilbaayic xoolihiisi waxaa iskale baayici ilaa an yashtariahu lmubtaac ki iibsaday inuu markaa shardiyo mooyaane marka xadiidkan wuxuu u sugay maal walahu buui laamtana milkii bay tusinaysaa qowlka adiimka waa kaas imaam shaafici maalka maadaama loo idaafeeyey milkii bay tusinaysaa laakiin qowlkan jadiidka muxuu kaga jawaabay wuxuu idhi laamtan tamliik ma tusinaysa ikhtisaas weyaan yani waxaa looga jeedaa ikhtisaas isaga gaar ku ah yani uu intifaacsan karaa wy xoolahaas ee milki loogama jeedo waayahay wuxuu yihi walaa yatacalaq kuma tacaluqaya daynu tijaarati ganacsiga dayntiisii biraqabati raqabati alcabdi addoonka raqabadiisa walaa bidimati sayidi sayidkiisa dimadiisa bal iska dhaafay yu-adda waa laga bixinaya dayntaas min maali tijaarati ganacsiga maalkiisii baa laga bixinaya wakada saasoo kale min kasbihi wuxuu soo shaqeeyey baa laga bixinaya bisiyaadin uu kusoo shaqeeyey waars naxwihi wixii la mid ah filasaxi muctamad haddaan qaban walaa ymliku cabdu adoonkii hananayo mana milkinayo ay bitamliiki saydi saydkiisa hadduu hantisiiyo oo ku wareejiyo fi ahri muctamad haddaan qabano wallahu tacala aclam wsal allah wslm ala nabiyina mxamed